العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد galabto galab isniinaad ah bisha ramadaanna ay afar tahay hijirada waxaynu bilaabaynaa kitaabkii la odhan jiray shamaa'il الnabiy ama الshamaa'il الmuxamadiya لأbi ciisa muxamed bni ciisa bni sawra الtirmidi alxaafid raximah اllahu tacaala kitaabkan shamaa'il muxamadiya la yidhaahdaa الشhamaaئل waa jamcu shimaal shamaa'ilku jamcu shimaal wey haddii marka shiinku hoos dhaban yaho shimaal la yidhahdaan laba macnay ku timaadaa fii lisaani اlcarab laba macnaa caan ah macnaha koobaad waa shimaalulyadi gacanta bidix waa noqdaa macnaha labaad ee loo jeedana waa shimaalulinsaan waa khuluqiisa iyo dhaqankiisa iyo abiicadiisa khaliiqat lmari akhlaaqu rajuli markaa shimaalka la yihahdaa karamu rajuli shiimatuhu abcuhu caadatuhu khuluquhu ayaa markaa shimaalka loo jeedaa marka macnaheedu waa akhlaaqu nabiy wa karaa'imuhu dhaqankii nabiga sala allahu calayhi waalih wasalam habdhaqankiisii ayaa loo jeedaa marka shamaa'ilu nabiyi ay akhlaaqu nabiy aw sifaatu nabiy karaa'imu nabiy intuba marka waa la odhan karaa kitaabkani waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan oo alimaamu tirmidi uu alifay raxmat ullaahi tacaala calayh kitaab ka hadlahayo wey nabiga qaabku ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray ee xagga dhisma ahaan jidhkiisa iyo muuqaalkiisii waa kitaab ka warramaya akhlaaqda iyo dhaqankii suubanaha sala allahu caleyh wasalam wuxuu ka hadli doonaa qaabkuu suubanuhu dadka ula dhaqmi jiray wuxuu ka hadli doonaa siduu nabigu u cibaadaysan jiray haddii lagu xadgudbo qaabkuu u dulqaadan jiray qaab fadhigiisii hadduu taagan yahay qaab istaagiisii socodkiisii hablabiskiisii hubkii iyo saanaduu ku dagaalami jiray anwaacdii kala duwaneed wuxuu ka tegay ma jiraan kitaa aad u qiimo badan wey nabiga qosalkiisii iyo kaftankiisii buu ka hadlahayaa muusoodkiisii buu ka hadlahayaa dharka qaabku u labisan jiray buu ka hadlahayaa marka u dambaysa wuuna ku bilaabi doonaa nabiga geeridiisii iyo dhalashadiisii buu ka hadli doonaa kitaab aad iyo aad u qiimo badan weeye culummadu ay qiimeeyaan asaga iyo kitaabka adabka aba adab mufradka imaam bukhaari iyo shamaa'ilka tirmidi aad baa loo ammaanaa sheekhu marka wuxuu idhi baabu maa jaءa fii khalqi rasuuli اllah qaabkii ilaahay u abuuray weeye khuluq bay bacdu nusq qorahayaan waana khaطأa weeye baabu maa jaءa fii khalqi rasuuli اllah ayaa sax ah wixii ku yimid nabiga ilaahay sidii alla u abuuray imaamku wuxuu hi xadaana abu raja qutaybat bnu saciid abu raja albaqlaani waa shaykhu ljamaaca lixda imaamba waxay ka warshaan waa sheekhoodii abu raja qutayb bnu saciid ibnu ariif ibnu jamiil ibnu ariif albaqlaani can malik bni anas raximah llahu tacaala waa imaam malik imaam daar اhijra waad garanaysa saaxib اlmuwaطa waa loo jeedaa can rabiica bn abi cabdiraxmaan almadani waa taabici sagiira rabiicat ra'yi ninkii loo yaqaana faqiihaha ee caalimka ee xaafidka ee caabidka ahaa weeye rabiicat ra'yi waxaa loogu bixiyey nin wuxuu ahaa su'aalo badan oo fiqiyaad badan oo ishkaalaad badan keena marka sida reer kuufoo kale ayuu riwaayada ra'yi ku dari jiray waagii dambe marka waxaa loo bixiyey rabiicat ra'y marka maxfuudaadkiisii riwaayaadku way yaraayeen laakiin caqli iyo matoor weyn baa saaraa marka saa darteed ba waxaa loo bixiya rabiicat ra'yi waa sheekhu maalik rabiicat ibn abdiraxmaan abu cuثmaan almadani can anas bni maalikin radi allahu tacaala canhu annahu samicahu yaquul rabiica maqlay anas oo leh annahu samicahu wax wax maqlahayo waa rabiica bn cabdiraxmaan ataabici sahiir wuxuu maqlay anasoo yaquulu le kana rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa laysa biawiili albaa'in midaan aad u dheerayn nabigu xagga eh, citaalkiisa aad umuusan dheerayn albaa'in waa isim faacilo min baana idaa dahara calaa hayrihi aw faaraqa man siwaah ilahay waxaa baainu min khalqihi khalqigiisu ilahay ka soocan yahay oo ka go'an yahay baa odhanaysa marka albaain waa isim faacil min baana idaa dahara calaa hayrihi aw faaraqa man siwaahu baa la yidhaahdaa marka laysa biawiil baain dheer baxsan oo ummadda ka baxsan oo ka sooca nabigu ma ahayn wey waa dheeraa laakiin citaal ummadda markuu dhex taaganya uu ka dheer yahay oo la tilmaamo nabigu ma lahayn wey xadiidka abi hurayra bisanadin xasan cinda zuhri cinda alimaam maxamed yaxya duhli ayaa caddeeyey oo kaana rabcatan wahwa ila tuuli aqrab nabigu dhexdhexaad buu ahaa dheerar xigeen ah citaalkiisu dhexdhexaad buu ahaa laakiin dheerar buu xigay wahwa ila tuuli aqrab marka laysa biawiil baain albaain marka waa qayd oo nabigu waa dheeray laakiin dheerar baxsan oo labanlowshaa oo dadka ka dhex baxsan oo ka dhex taagan ma ahayn wey walaa bilqasiiri mid gaaban nabigu ma ahayn axad gaabanna ma ahayn haddii nabiga gaabnina laga anfiyey dheerar baxsan oo zaa'idana laga anfiyey waxaa kuu soo haray wuxuu ahaa dhexdhexaad wasat buu nabigu ahaa wey xaggaa marka waa xagga citaalka suubanaha sal lay slam buu sheekhu hadda tilmaamay waxaa kuu haray xagga midabka walaa bilabyadi nabigu mid cad ma ahayn alamhaqi oo markaa qarawax ah xiish ah waa caddiinka aan lahayn guduud midabka cad in guduud lagu dheehin waa foolxumo sanbab baad noqon baftaad noqonaysa ma looma baahno marka midabka cad in guduud ku jiraa wanaagsan oo marka casiin iyo cadiin isgalaan midabkaasaa midabka carbeed ee inta badan qiimaha badana laakiin haddaadun guduud noqotona haddii robladhac baad noqon oo dhiig baad noqon meel fadhiya haddaad guduudkii lagaa saarana dee baftaad noqon saabuun cad baad noqon marka waa foolxumo walaa bilabyadi nabigu mid cadna ma ahayn alamhaqo markaa qarawaxa ama cadiin zaa'ida inagu eh, xiish banaana ama qarawax baa layihahdaa markaa midabka ay soomaalidu tilmaamahaya walaa bilaadami mid maaranna ma ahayn aadamka nabigaada loo diidan waa madow iyo cadiin isgala ama madow iyo guduud isgala ileen maarinku halkaasu ka yimaado hebel waa maaran yahay waa maxay midab madow iyo waxaa isgala weeye eh, iyo guduud baa isgala ama ee caddayn iyo waxaa isgalay madow waa meesha gela laga yidhahda mayga neefka mayga soo ma taqaanaa maygu waxaa isgala maxamed hay mayga waxaa isgala guduud iyo madow baa isgala midab madow iyo guduud baa isgala ama casiin waxaa u taqaanaa hadday laakiin caddiin iyo madow isgalaan maxaa la yihahdaa boor bacad iyo hashaa bacad bay leedahay waxaa noocaasaa la sheegaa adugu adugeel ma taqaanide digaag iyo kalluun baa taqaanaaye almuhim walaa bilaadami nabigu mid maaran ma ahayn maariin madow xigeena ma ahayn riwaayaad kaloo sugan waxaad ku arkaysaa nabigu wuxuu ahaa kaana asmara kaana aadama xadiidkanna wuu anfiyo xadiidu anasin ah culamadu waxay leeyiin waxaa udmada nabiga loo sugay ama sumrada loo sugay axaadiidta kale waa maxay waa guduud iyo caddiin isgalay wey kaana abyada mushraban bixumra marka haddii cadiin iyo gudisgala marka waa midabka loo baahan yahay quruxsan wey asmarna waa layadaa aadamna waa layadaa la kala diidan yahayna waa madow iyo gudud isgalay ama madow iyo cadiin isgalay mar hadduu meesha madow soo galo nabigu shuqulkumalin qadiyadda ayada walaa bilaadami mid maaranna ma ahayn bimacnaa oo madow iyo cadiin isgala ama gudud iyo madow isgala ah ee wuxuu ahaa abyada mushran bixumra ayuu nabigu ahaa xagga waa xagga midabkii xagga timihiisii baa yaa ka mida xadiidka alfaadis walaa biljacdi اlqaطaطi walaa biالsabطi idan walaa biاljacdi mid tima adag nabigu ma ahayn alqaطaطi oo goon ah waa timuhu marna timuhu dhowr qaybood bay noqdaanoo dee time innagu waxaan dhahnaa cadaad baa layihahdo waa time adaygay xigaan laakiin way roon yihiin timaha waxa ka sii hooseeyo oo ka yar fiican timo dugul la yidhaahdo dugul baa layihahdo soomaalidu waa siday u badan tahay timaha xiga bisqooleyba le waa kuwan kala daatee sida jaynaha iyo hindidoo kale ee ayagoan istaagayna iska lalmada ee dabayshu la kala tegayso kuwaas bisqooley baa la yihahdaa halkaa haddii lasoo dhaafo timaha adag jareer baa iyagu layihahda ama mxuu ahaayey afartaa nooc bay ahaan jireen baan u malay almuhim marka qaidku waa hawsha nimankaan dhex joogno timahooda weeye nimankaan la dhex degan yahay timahooda iyo qaybo soomaalida ka mida ah loo jeedaa biljacdi jucuudadu timuhu waa timaha aan jabaynin en rogmanaynin xaggana haddii la sii daayo aan dhacaynin iska taagnaanhaya oo kor u baxahay timo markay baxaan inay dhacaan baa la rabaa haddii la jebiyo shanlo lagu qabtana inay jabaan oo isrogaan oo yeeshaan baa la doonahaya xagla yeeshaan timaha marka xaglada yeelanaya haddii la jebina jabahaya ayaa jacdiga la yeedaa qabd haddii lagu daro waa kuwa ayagu dee iska qoryaha ah qoryaha iyo jilfaha meeshay taagan weeye walaa biljacdi nabigu mid tima adagna ma ahayn alqaطati oo aad ay timiisu u adag yihiin qaطadku marka waa timaha ayagu duubma aad moodayso ruux madaxiisiba inay shinni ku daadatay muxuu ahaay ama karoor ku daadatay ama koronkor ku daadatay kaas weeye marka qaطidku laga hadlaayo walaa bisabti bisqoolleyna ma ahayn wey tima ayagu waa foolxumo laftirkood timo aad mooyeysa halkaa intii lagaa qotumay inay iska socdaan oo xadhig dhuubanoo la taagay ah oon soo rogmanaynin oon qalloocanaynin oon qaab loo duuba aan lahayn kuwaasna waa kuwa jaynaha iyo indho yartay u badan yihiin waa aragtay kuwaasna ma fiicno marka nabigu sabtina ma ahayn jacdi qadana ma ahayn wuxuu ahaa timo marka dugulu nabigu lahaa waa timahay jinsigan carbeed ay u badan yihiin wy timaha marka jacdi basow qadad haddii laga reebo waa timo wanaagsan <clears throat> bacaahu llahu xilligii rabbi diray baa xadiidku ku jira bacaahu llahu ilaahay baa soo saaray nabigoo diray calaa ra'si arbaciina sana afartan jir nabigu afartankiisa markuu buuxsamay baa ilaahay soo saaray bacdu ahlicilmi waxay soddon iyo sagaal sano iyo barh buu jiray waa haddii la yidhaahdo waxyigu wuxuu degay fii ramadaan waa sidaa de xooga badan haddii laga fiiriyo inuu rabiiculawal nabigu dhashayna afartan xidhan buu markaa noqon haya xaafidka qadiyadda aad u sharxay kitaabu lmanaaqib marka baabaysto bukhaari baabu sifati nebiy bukhaari laftirkiisu dab yar ma shidaaye kitaabu lmanaaqib markuu nabiga ka soo hadlay iyo saxaabadii uu ambiyadii soo dhammeeyey oo nabiga uu ka hadlay ayuu wuxuu guntay baab lee baabu sifati nabiy sal slam labaatan iyo afar xadiisoo nabiga tilmaantiisu daba dhigay bukhaari oo shamaailka kuwooda iman doonaa qaybo ka mid a ah. xaafidkuna sharax nin weyn buu sharxay waa loo noqon karaa qadiyadda ayada ah ninkii markaa doonaya kitaabka hadda kahor markaan arknay kutub badanoo baabkiisa ka lamid oo baabkiisa ku timid waan tilmaanay hadda laakiin sanadka iyo matnigu iga dhagaystaya laqbaha ramadaan baa la joogaa bacatahu llahu ilaahay baa diray calaa ra'si arbaciina sana afartan sana madaxeed baa alla ku sunal kamaal baa loo yaqaanaayo waa meesha lagu kala baxo da'da lagu kala dhallinyarada iyo iyo muxuu ahay duqooyinku kala baxaan weeye fa aqaama nabigu wuxuu nagaaday bimakkata maka wuxuu ku nagaa cashara siniin toban sano ayuu nabigu maka joogay kasrigii bay tuureen culummadu ama riwaayadu tuuraysa saddexiyo toban sano ayuu nabigu maka ku noolaa waana dhaqan carabeedo tirada marna dheer baa la gooyaa marna inta dhiman baa la kabaa hebel imisuu jiraa afartan buu jiraa baad iska dhihi soddon iyo sideed buu matalan jiraa soddon iyo sideed sano labadaad iska buuxin hadda wax oga dhimanba lama arko marna waxaad dhihi hebel wuxuu jiraa afartan wuxuu jiraa afartan iyo saddex sano waxaad ka goysay kasrigii ama dheerarkii baad ka goynaysa marka waa dhaqan la yaqaano wey dhib ma laha bacdu ahlicilm waxay leeyihin riwaayada waa shuduud baa ku jira shuduud laakiin ma ahe waa ikhtisaar ikhtisaar weeye faaqaama bimakata makuu ku nagaaday nabigu cashara saniina toban sano maka joogay yadcuu ila allahi subxaanahu wa tacala hadda waad garanaysaa wa bilmadiinatina cashara siniin madiinana nabigu toban sano ayuu ku noolaa oo joogay oo ummadda diinka ugu yeedhahayay watawafaahu allahu allah oobsaday oo nabigu waa xijaabtay calaa ra'si sittiina sana lixdan sana madaxeed markuu nabigu ayaa rabbi oofsaday oo rabbi qaaday riwaayada in badan ay ka hadlaan culummadu ayna weeraraan tan dambe ee calaa ra'si sitiina sana weeye sida laogay xadiidka caaisha iyo xadiidka anas min ariiqin ukhraa waxaa ku yimid uu nabigu eh, lixdan iyo saddex sano uu ku geeriyooday lixdan iyo saddex marka kasriga umbuu tuuray baabu shuduud watacliil in la gala ma wanaagsano in layidhahdo eh, raawigu wuu soo gaabsaday waa dhaqan carbeed in eh, tirada marna la buuxsho marna la dhimo hadday wax yar wuxuu yahay qur-aankunanabiguna waa tilmaamayo suuradu waxaa jirta soddon aayadood ah suuraddu nabigu sidaa uu leeyahy soddon way ka badan tahay aayadood bay noqotaa marka waa dhaqan la yaqaan sano nabiga ku geeriyooda salawaatu rabbi wasalaamu calayh afartan jir baa lagu diray saddex-iyo toban sano markuu ku noolaa tobanna madiinu ku noolaa afartan labaatan iyo saddex loo geeyeyna waa lixdan iyo saddex sano marka sidaas wey <clears throat> ilaahay baa nabiga oofsaday calaa ra'si sitiin sitiina sana lixdan sano madaxeed yacni lixdan markay buuxsato isxidhay baa ilaahay oofsaday waxaa laysa fii ra'sihi madaxiisana uusan ku oolin iyo wa lixyatii garhkiisa cishruuna shacratan labaatan timood baydaa oo cad nabigu maba ciroman wey waa nabigu waa geed adkaayo wuxuu ahaa ilaahay si xoog badanoo adag baa loo kawiyoo loo abuuray marka nabigu madaxiisii iyo garhkiisuba ma cadaanin wax yarbaa meeshan loo yaqaana canfaada ee fardhuugta la yidhaahdo iyo garkiisa wax yar ka cadda labaatan timood oo markuu nabigu saliid mariyo ama uu shanleeya qarsoomi jirayba markuu basaasan yahayna muuqan jiray rabiicata ra'yo taabiciga xadiidka warinhaya ayaa riwaayada bukhaari iyo keyrkii wuxuu leeyahay madiine anoo jooga yaa waxaan arkay tima maxamed baan arkay oo markaa dadku barakaysanhayaan oo la qoysanhayo oo la dhunkanhayo la barakaysanhayo marka wayna guduudnaayeen buur timo guduudan bay ahaayeen riwaayada aan hayayna waxay ahayd nabigu inuusan ciroobin madaxiisana uusan cilaamin markaanay dhibu timahan maxay ahaayeen waa timihii suubanaha soo ma aha haddii maxay u guduudan yihiin dadkii timaha nabiga hayay ee aalubeytka ahaa y waxay ii sheegeen in cadarkii badnaa iyo nabigu udugu marina ay guduudiyeen ixmara min ajli iib dhiibkii la marin hayay la guduuteen ee asalkood maysan guduudnayn marka sidaasaa loogu cadday loogu sharxay bukhaari baa riwaayada soo saara xadiidkan marka xadiid qiimo badan weeye oo saxiix ah meel wax laga eh, eh, farta laga gashana ma aan ka ahayn riwaayada ah watawafaahu allahu calaa ra'si sittiina sana dee wadaadda qaniinuna waxay dhaheen sida la ogyahay nabigu wuxuu ku dhintay eh, lixdan iyo saddex sano riwaayadana waxay sheegtay lixdan jir buu nabigu ku dhintay marka waa shaada liannaha waa mukhaalifa liriwaayat aljamaca halkaas wadaaddaa maray laakiin baabu shuduud inaysan ahayn baa fiicanoo la maro inay tahay isqaatu tirada dheereed in la gooyo oo la rido waana dhaqan la yaqaano wey dhibsan ma laha xadiidkan marka waxaanu ka faa'iidaysanay zamankii dacwada nabigu zamankii dacwadoo labaatan iyo saddex sano ahaa labaatan iyo saddex sano iyo qur-aanku dega nabiguna ummadda diinka ugu yeedhahayay waynu ka faa'iidaysanay cimrigii nabiga oo dhammaystirna waynu ka faa'iidaysannayoo soddon iyo lixdan iyo saddex sano ah waynu ka faa'iidaysanay waxaan kaloo ka faa'idaysanay citaalkii suubanaha waanu ka faa'id midabkii ilaahay siiyeyna waynu ka faa'id tintiisii qaabkay ahaydna waynu ka faa'idaysanay waxaan kaloo ka faa'idaysanay nabigu inuusan ciroobin ciro la sheego taasoo tilmaamaysa culimadu leeyihiin geed adayg inuu ahaa ruuxu inkastoo hidiya dhaqan tahay la kala qaato la kala dhexlo waraata wuxuu yahay haddana caynta ruuxa iyo daatada iyo adaygiisa bay ka turjunta hawsha ayada ah xadaanaa xumayd ibnu mascadata albasri waa shaykhu sunani wa muslim muslim iyo arbacada wax ka wariya ninka hore asagoo qutayb ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlaa ibnu raja asagoo shaykhu ljamaacu ahaa ama wadaadkan xumayd ibnu mascuud albasri waa shaykhu muslim wasunan bukhaari waxba kama wariyo qaala wuxuu uhi imaamkaasi xadaana cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi can xumayd ibn abi xumayd aطawiil can anas ibni maalikin radi allahu tacaala canhu qaal kaana rasuulu اllah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa rabcatana dhaxaad buu ahaa taniisku wuxuu ka imanayaa binisbati ila nafsi marka nafta laga fiiriyo haddii dukuro la milicsadana marbuucan baa iman doonta kaana marbuuca min arijaal dhexdhexaad buu nabigu ahaa xagga citaalka rabcatan min jihati nafsu naf ahaan marka la eegana dhexdhexaadba waa isku mid rabcadu iyo marbuucu isku mid weeye kaana rasuullah rasuulka ilahi wuxuu ahaa xagga citaalka rabcatan dhexdhexaad nin dhexuu ahaa wey nin aad u dheerna ma ahayn nin gaabanna ma ahayn dhexdhexaad buu subanuhaa sal allahu calayhi waaali wasalama laysa biawiili mid dheer ma ahayn dheerkii baxsanaa ee baa'inka ahaa waa inagas hadda soo marayn riwaayada hore ee xadiidka anas walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn xasana aljismi nabigu waa oga wanaagsanaa oogada iyo jidhka ruux baa kala qalooco kala taagan oo tuur lahoo feedhuhu soo baxsan yahay oo aan aan habaysnayn nabigu waa isku habaysnaa wey marka taasaa laga hadlahaya qole waxay xasanujism culama waa xasan albashara oogada iyo ganka ruux baa qallafsan jidhkiisu oo ku xaganhaya ruux buu jidhku dildilaacaa nabigu oogada kore ee ganka loo yaqaana ayuu nabigu sal slam wanaagsanaa laakiin jirku dhan baa loo jeeda xasan aljismi qaab dhismeedka iyo qaab abuurka iyo taabashada koreba intuba waa loo jeedaa sida raajixa ah wa kaana shacaruhu timihiisuna waxay ahaayeen laysa bijacdin midaan adkay walaa sabtin aan kala daadanaynin timo kala daadanhayo kala socdana oo bisqoolleyna ma ahayn way timo adag oo isku duubmahayo isku dhegdhegahayana ma ahayn asmar allown waa anaga hadda soo maray asmar allown midabkiisu miduu maaran yahay buu ah asmarku waa ruuxa maaran waxaan hadda loo jeedaa baynu nidhi waa guduudkii iyo caddiinka isgalay ayaa hadda sumradan looga jeedaa ama sumr oo ah sawaad iyo bayaad isgalay ama sawaad iyo xumro isgalay ka asagu waa midka eh, inagu u naqaana waa maariin maariinka soomaalida isagu waa madow iyo hawlo kaloo istaabtay wey laakiin maariinka carbeed ee laga hadlahayo waa guduud iyo cadiin isgalay wey waxa laga hadlahayo wa kaana shacaruhu laysa bijacdin ay laysa eh, eh, bishadiidin weeye ama bikhaliidin ma adkayn weye tima adag ma ahayn walaa bisabtin tima markaasi bisqoolliga kala dadanhayo kala socdana ma ahayn ee tima dugulu nabigu lahaa dugul bay dhahaan soomaalidu marka wa kaana asmara low midabkiisuna nabigu markaasi waa maaranaa ama guduud ama cadiin guduud lagu barxay buu ahaa wey idaa masha iyo wakaana idaa masha baa iskaga kaa qadaran wakaana idaa masha nabigu markuu socdo lugoynhayana yatakafau horay socotu lahaa dadku markay socdaan nina gadaal buu u jiidaa baasho qadaadkaad mooda in keena lagu hayo saasuu u socdaa oo qadaadku gadaalu taaga nina hore u soco toloyo inuu meel dagaandega ka dhaadhacayaad moodaa ruuxuna asagoon qadaadka u taagayno hore inaan u fooranin buu madaxa qotomiy xabadkana waa taagaa waana mishyat lmutakabiriin waljabbaariin wey lama jecla midda ayada ah wali xabadka soo taagoo saa yidhahdaa jira hawsha hawl loo baahan yahay ma aha in keena lagugu jiidayo aad dib madaxa u jiidana laftirkiyoodu <laughs> ma quruxsano nabigu wuxuu hore socotuu lahaa foor buu u socon jira wey wa kaana waxaa masha nabigu markuu soconhayo yatakafa'u dhulkuu goosanaya wadaaddaa yidhi takafa'u waa ruuxan dhulka goosta ee markuu socdo farihiisuu hore iyo suulka dhulka goosta ruuxan marka asagu cidhibta ka socda ee saa u socda dhulma goosto waa taqaanaa soo sidaa ma mise dhul la goostooo mayda aragoo kaba buudiye laami unbaa lagu socdaa iyo sibi ee ruuxa cirbaha ku socda ama shanta wada dhigta inta badan ee dhulka ma goosto laakiin ruuxa hore socotada leh ayaa culayskiisi badnaa faraha iskugu tegay faraha fiidooda hadhow markuu dhaqaaqay marka wuxuu ku qasbanaya inuu dhulkii gooyo yatakafa niman baa sidaa ku sheegay laakiin sawaabku waa atamaayul walmashu ila alqudaam horay hore u socoto wey hebel hore socotuu leeyaa la yidhahda soomaalidu dhaqankaa way yaqaanaa riwaayaadka dambaana fasiri doona xadiidkan asaguna waa xadiid saxiixa kii horena saxiix buu ahaa isna wuxuu un tilmaamhayaa isla xadiidkii anas oo min ariiqin ukhra ku yimid weeye nabigu citaalkiisu dhexdhexaad ahaa dheer baxsan oo la sheegana uusan ahayn gaabnina uusan shuqul ku lahayn jidhkiis iyo gankiis iyo ogadiisu ay wanaagsanayd timihiisu dhexdhexaad ay ahaayeen midabkiisu midab cad iyo caddiin iyo gudud laysgeliyey oo laysku barxay ilaahay uu ka abuuray xagga socodkana uu horay socoto lahaa baynu ka faa'iidaysanay marka asaguna intaasu xadiiku inoo faaiida waa marka shamaa'ilkii khalqiga ahaa weeye kuwii khuluqiga waa inoo dambeeya xadaana maxamed bashaar bnu daar shaykh ljamaca asaguna waa min shuyuukh ljamaca weeye bukhaari iyo muslim iyo tirmidi nasaai ibnu maaja abu daawud kulli sheekh buu u yahay maxamed bashaar bundaar baa lagu naanaysaa laqabkiisu bundaar baa la yidhahdaa qaala xadaana maxamed bnu jacfar gundur ninkan maxamed jacfar qundur baa loo yaqaana asaguna qundur waxa loogu bixiyey waa mushaaqi rabshoolow ahaa sheekhuu isu dhibi jiray sheekhiisan shucba ah ayuu as'ilo badan weydiin jiro nin su'aalo badan buu ahaa asaaniidda iyo turuqda iyo rijaasha nin dabagaluu ahaa marka qundurku waa mushaaqibka waa ninka rabshoolaha ee dhibka badan ee wax qodqodo ayaa la yidhahdaa marka dhib kale oo ummadda uu ku haya ma jirine nin cilmi doon oo diinta jecel oo fannigan iyo riwaayaadkii asaaniidda dabagalo oo sheekhiisa inuu wax kala soo baxdoonayo u ahaa sheekha marka magaca ku dhejiyey waa la kariwaab sheekh ku dhajiyey marka wax kale ma ahayn qundur magacaasaa looga jeeda xadaثna محamed بن جacفر غندر قال xadaثna شhucب الحaجاaج الكوفي عن أبي إسحاaq السبيعي camn cabdilahi hamdaani baa loo yaqaanaa shucba marka isagu waa raggii u horeeye fanigan xadiidkaba lagaga daydo oo sheekhu yaxm saciid alqataan oo fanigan naqdiga iyo tatabuca iyo saanidabagalka iyo rijaasho labaa ninkii bilaabay weeye ninkii bilaabay loo tiiriye w tacaalow naqtalu fi illaahi saacatan ilaahay darti aan waxu xamanay kaalaya de xan xaaraanun baa laisku ogaaye xan ilaahay darti ah oo wanaagsan xaggee lagu arkay bimacnaa waa maxay ragga ruwaadda iyo culummada xadiidka wariya ninkaan riwaayadiisa la qaadan karin ee daciifka ninka majruuxa ninka dadka waa in ummadda loo sheego diintii baa gashay xadiidka nebi maxamed waa in dad adag oo muslimiin oo qiimo badan oo cuduul oo dubaad oo xufaada laga qaato hawshu waa riwaaya can rasuulilah hawl sahlan ma ah marka in la kala soco la kala miihaaho oo ninka maqbuulu riwaaya laga soco midka majruuxu riwaaya ah ayuu ujeedaa aanu warkooda caddayna weeye tacaalow naqtabid fi llahi saacata waa maxay tacaalow nujarix man huwa mustaxiqun liljarxi wa nucadil man huwa mustaxiqun litacdiil saasuu u jeedaa intaana waa maxay waa siyaana iyo xifdi lishariica ee ma aha ictidaa calaa xuquuq الnaas iyo akli luxuum الnaas ama ma aha tanqiis min acraad waa maxay waa xifd sunna xifd sunna iyo shareecada in la ilaaliyaa looga jeedaa nin aad u qiimo badan baa aadan loo jecel yahay wuxuu caan ku yahay raggu wax ka wariyo shuyuukhdiisoo dhanba waa iqaad baa leedaha wadaadda waxay leeyihin shuyuukhu shucbata waa iqaad laakiin ilaaqaas sax ma aha ee waxa uu caan ku yahay shucba hadduu nin mudalisa wax ka wariyo laa yarwi can shuyuukhi ilaa maa saruxu fiihi assamaac ragga mudalisiinta ah riwaayo aysan caddaynin inay sheekha wax ka maqleen oo taxdiid iyo ikhbaar iyo imba aan ku caddayn kama wariyo qaala fulan u dhaqaaqi maayo can fulan wuu iska dhegaysanhaya ilaa uu weydiiyo dhaho maalaha hebelkan ka maqlay ka dhaqaaqi maayo wadaadbu wuxuu ku soo noqday an iyo toban goorbu ku noqday oo basre u aaday inuu hal xadiis u caddeeyo inuu sheekha ka maqlay mar can buu ku wariyaa mar qaala fulaan wadakara fulaan wuu wareejiyaa mar intuu xadaanaa fulaan iyadu aamusaa kadib buu markaa tadliisu sukuud buu geliyaa meesha iyo walcad aduu waagi dambe wuxuu idhi waday dhibtay xadiidka hebel kama maqal hebel baa dhexda ku jira nin hawsha aad ugu qiimo badan buu ahaa marka aad loo jecel yahay tashadudna waa loo tiiriya dhib male can abi isxaaq asabiici abi isxaaq asabiici waa nin imaam oo xaafid ah iqat mutlaqa laakiin fii aakhiri cumrihi ayaa xoogo waxa ku dhacay xifdigiisibaa isbedelay nisyaan baa ku dhacay ikhtilaadna kuma dhicin tagayur xaqiiqana kuma dhicine nasya bacda maa kaana yaxfaduhu idan kadib wuu joojiyey markuu ogaado inuu isbedel ku dhacay waxba muusan warinin ilaa sufyaan bnu cuyayna axaadiis dhowra ka qaatay axaadiis dhowra ka qaatay bacda الnisyaani wالtagayur اlyasiir marka ikhtilaad in la yihahdo abu isxaaq asabici sax maaha dahabi aad u difaaca siyarka iyo iyo miisaankaba ku difaaca mar hadday marka riwaayadu riwaayatu shucba can abi isxaaq noqotona ayadu waa farda kula carar wey qaala wuxuu yidhi abi isxaaq asabici camr bn cabdillahi alhamdani rag badan buu dhalay oo wiilkiisi iyo asaga wiilu awow yahayba rag qiimo badan wey israa'iil in la yidhaahdo oo awow u yahay baa ka mid ah ragga xufaadee kutubu arrijaal ku yimaada khaasat kutubu sita ku yimaada wiilu asagu dhalo asaguna yunis la ah, ibn isxaaq asamiici oo israa'iil aabihii ah yaa asaguna ruwaadda iyo xufaadda ka mid a ah, qoys barakaysan oo xadiidku ku dhisan yahay qaala wuxuu yidhi abi isxaaq asamiici samictu albara ibni caazim radi allahu tacala canhu yaquul kaana rasuulu llah rasuulka ilahi wuxuu aha rajulan nin buu ahaa marbuucan dhexdhexaada waa inaga hadda soo mareen rabcatan baynu soo marray halkana waxaa ku yimid marbuucan waa isku mid xagga macnaa dhexdhexaad buu ahaa way xagga citaalka baciida maa bayna almankibayn baciid baciidun baa bacdu nusakha ay qorahayaan baciidun marka ay jumla istinaafiya ka dhigahayaan oo jumlo bilaabto ibtidaa'iya laakiin baciida ama wakaanadii baad qadaraysa wakaana baciida maa bayna almankibayn labada garab intuu udhaxaysa nabigu waa kala fogaa baciid hunaa bimacnaa cariid cariid weeye cariid asadri ama cariid acla dahri dhabarka qaybtiisa ku horabuu nabigu kala fogaa garbihiisa kala fogaa wey ruux hadday garbihiisu kala fog yihiin waxaa ka dhalan laabtiisuna inay ballaaran tahay dhabarkiisuna uu ballaaran yahay idan dhabarka ballaaran oo qaybta kore ah iyo xabadkan ballaaran ee qaybta waxaa culimmadu leeyihiin laba macnaa ku jiro macno waa macno xisi ah midna waa mid macnawi oo jawhari ah oo latiif ah macnaha xisiga waxay wadaaduhu leeyihiin ruuxa garbaha kala fog inta badan wuu xoog badan yahay khaasatan yaddiisa iyo tumaatigiisa iyo gacanqaadkiisu waa ka xoog badan yahay ruuxa kale ee isku tagtigan ee feedhaha koosan ee isku dhow asaga dhanba isa saaran leanno gacantan aad tuurayso waxay ka soo baxaysaa garab ballaaran marka garabkay ka soo dhacaysaa xoog badan masderkay ka imanayso waa masder culus wey marka yadda iyo waranka iyo seefta iyo yadda noocaasa way ka xoog badan tahay gacmaha kale sidaa darteed baa eebadii nabigu uu tuuray xataa ay dilaacisay camburbireedkii umaya bnu khalaf baad garanaysaan bayla tahay dhagaxay qaadi waayeen shan saxaabi nabigu keligii baa qaaday garbaha kale fog waa aad bu xoog baa ku jira aaniyan waxay leeyihiin ruuxa inta badan garbiisu ay kala fog yihiin iyo laabtiisa ay ballaaran tahay ma dabeicad xumo ruux qalbi furan oo waasica oo dulqaad badan oo wax badan xamila wax badan qaato wey haddii laakiin baashu cidhiidhi tahay waxa weye wixii ku soo gaadhaba waxa weye korbaad oola boodaysa waxayroma dulqaadan kartid labadaa macnaa ku jira macnaha xisiga ee xagga awoodda iyo quwada iyo qaabka ilaah u kawina ruuxa ah iyo midkaa macnawiga dulqaadka iyo raaxabatu sadri iyo mxuu ahay samxu lakhlaaq ah baa ku jiray culummadu leeyihiin baciida maa bayn mankibayn ay cariid maa bayn almankibayn labada garab inta ka dhaxaysa nabigu waa ballaadhnaa way way kala fogaayeen cadiima aljummati halabtiisu waa dheeree jummadu waa timaha timaha dhece ayaa jummadan loo jeedaa timaha labtae dhaca ee dheer ayaa loo jeeda cadiim اljumr ruux ay soo dhacaan laakiin ay filfilla yihiin oo khafiif yihiin oo dhowr xaba ay yihiin axadna timo weyn baa soo dhacayo oo wada socdo oo say madax oga yimaada u wada socdo oon kala harhayn oo siday u cuslaayeen u madoobaayeen ay qarada u lahayn bay u dhacahayaan wa kaana cadiima aljummati halabtiisu iyo timihiisu baa loo jeedaa cadiima aljummati timihiisu miday weyn yihiin ama timo dheer buu ah ilaa shaxmati udunayhi dhagihiisa carjaduna soo gaadha shaxmado dhegtan meeshan ay dumarku gashadaan dhagadhagaha ayaa shaxmada loo jeeda culamadu waxay leeyihin timaha badankoodna dhegtay iman jireen qaybtooda faraq dheeraadkae baxdayna garbahay ku dhici jireen saasay wadaadaha qaarkood u jamciyaan timaha badankood iyo weynankoodu dhegtay imanayaan carjowdaasay iman jireen oo timahoo dhanna madaxa ka soo dhacay oo wada socda qaybta horbaxyaysay dheeraatay iyadu inta kala dhaaftayna garbahay ku dhacaysay macnahaasi waa macan macnaha labaad ay culammadu tilmaan waxaa weeye waa in lagu xambaaro ikhtilaaf alaxwaal nabigu timihiisu mar waxay iman jireen dhagaha fiidooda iyo carjawda marna way bixi jireenoo garbaha ayay gaadhi jireen marka ikhtilaaf alaxwaal in lagu xambaaro ayay culammo qaarkoodna maraan wa kaana cadiima aljummati halabtiisu miday weynto timadiisu dheryihiin bay ahaayeen gaadhana ilaa shaxmati udunayhi dhagihiisa carjawdooda ama fiidooda gaadha calayhi nabiga dushiisa waxa ahaan jira uu qabi jiray mararka qaarkood xulla xamra isku joog guduudan xullatun xamra xullada asalkeedu wixii kori hoos loo qaata ama sarwaal iyo shaar ha noqdo ama macawisaad hoos ku xidhatay iyo go' lamida ha noqdo wixii mar la qaatee la labisto ayaa xullada la yidhaahdaa inay isku midab yihiin shardi ma aha ada waxay leeyihiin xulladu waxaa qasab ah in shayga aad korka ka qaadatay iyo midkaad hoos ka xidhatay ay isku midab yihiin wadaadana waxay leeyiin ma ahe waxaa un shardi a ah inaad laba shay qabto shay kore iyo shay hoose midna hadduu doon ha caddada midna ha madoobaado laba midab oo kala duwan ha kala yeeshaan laakiin sidoo loo badan yahay inay isku midab yihiin ayaa fiican bay wadaadduhu leeyihin loona badan yahay ama tan uu nabigu qaba iyadu isku mid bay ahayd ee marka hore xulla ahaan baynu ka hadlaynay calayhi dushiisa nabigu waxaa ahayd xullatun xamraa isku joog guduudan ama cas waxaa tidhahdaba maa ra'aytu ma arag buru saxaabiga baraa ah ayan shay qauu weligay bui axsana minu nabiga ka quruxsan nabi maxamedoo isku joog guduudan xidhay ama cas xidhay axad aadamoo ka quruxsan weligay maarag buui xadiikan asagu wuxuu inoo faaiday axaadiitu hore qaybahii faaidayn citaalka nabigu inuu dhexdhexaad ahaa wuxuuse ku daray nabigu inuu laabtiisuna ballaadhnayd garbihiisuna ay kala fogaayeen riwaaya min xadiii abi hurayra cinda ibni sacd fi abaqaat yaa waxaa ku timid meesha baciida maa bayna almankibayn raxba sadri wakaana raxba sadri laabtiisu mid ay waasac tahay oo laabtiisu ballaaran tahay yuu nabigu marka isku macnay noqonhaya xadiidka marka wuxuu ku dar inay kala fogaayeen laabtiisu dhabarkiisu qaybta korena uu ballaadhna dhabarku qaybta kore inuu ballaadho oo garbuhu iyo inta ku soo aadan ilaa tunka iyo dhulkaa ballaadho inta kalena ay dhuubato waa quruxda aadamaha qayb ka mida wey laakiin haddii ballaarkaaduba keliyaha ka soo bilowdo oo adoo dhan baad la ballaadhato amuur baad noqon iyo jilbis meesha yaalla abris baad noqonaysaa hawsha iyadu ma quruxsan waxa laga hadlaya waa qaybta kore bay culimmadu ayay ku fasireen riwaayaadkuna caddeeyeenba <clears throat> xadiidka intaasuu inoo faaidayey wuxuu kaloo ku daray isaguna timihii dherarkoodi meeshay gaari jireen buu kordhiyey nabigu mararka qaarkood isku jooggudu inuu qaadan jiray buu xadiidkan faa'ideeyey wuxuuna inoo faa'iideynaya xadiidka qaybta dambe axaadiisii tilmaantay in dharka guda aan la xidhan karin inay daciif tahay buu faaiiday nabigaaba xidhan jiray sal lay slam saxaabaduna waa xidhan jireen waana ku ammaaneen axaadiidtan marka alimaam ibnuqayim iyo showkaani iyo jamaaca min ahli cilmi ay ku dhageen oo marka ay ka dhiraan dhiriyeen in dharka guduudan ee midabka guduudan takhtiga ah ee guduudka soocan ah ama barax tiran aan la xidhan karin wax xadiidka ku asaxay ma jiro axaadiidta ku timid annahyu can lubsi thawb alaxmari awaaba iyaab markaasi inaysan aadiitaas nahyigaasi ma asixin axaadiitaa ma aysan asixin way soo aroortay laakiin daciifo wey axaadiistaa kulligeed nahyiga maxdiga ee ku aadan fi thawb اlaxmar amaa in layska reebay mayaafirta iyo urjuwaanka iyo xariirta qaybo ka midoo guduudanta ayadu muran ma laha nahyiguna guduudka ma khuseeye kowna uu yahay xariir ayaa nahyiga ku dhacahaya calayhi xullatun xamra maa ra'aytu shayan qatu axsana minhu intana markaa inoo faa'iidayso iyaduna marka nabigu inuu isku joogudan xidhan jiray aadna ugu quruxsanaa uu xadiidkana faa'iideeyey weli marka wuxuu ku jiraa sheekhu ku jiraa shamaaishii iyo tilmaamihii iyo qaababkii nabiga khilqiga ay rabbi u abuuray subxaanahu wa tacaala ayuu xadiidkan faa'iideeyey xadaanaa maxmuud ibnu khaylaan shaykhu ljamacati ilaa abaa daa'uud shanta kalea uu sheekh u yahay bukhaari iyo muslim iyo nasaa iyo tirmid maaja sheekhoodi wey maxamuud bnu khaylaan abu axmed almarwas alcadawi ayaa la yidhahdaa nin aad u qiimo badan oo iqo jabalu caabida weeye faqiih ah marka waa shaykhu ljamacati ila aba daawuud qaala nimankan shuyuukhda ah inaad qabataan waa laydinka rabaa waa idin weydiin doonaa hawsha ayada ah raggan shuyuukhda ee sitadu wax ka wariyaan iyo ragga ayagu magacaaban ee uun axadiid ku dul wareegto wixii laga tilmaamo waa la isweydiin xertaan weydiin rag ayagu dhegaystayaasha ahe nabiga uun jacaylkiisa u fadhiya weydiin mayno xadana maxamed bn khaylaan waxad almarwasi qaala xadana wakiic ibn jaraax abu sufyaan aru'aasi qaala xadana sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri imaam ahli lkuufa sufyaan mar haddaad wakiic ba aragto sufyaanna daba taagan yahoon la idlaaqo haddii la nisbeeyo sufyaan eh, wakiic ibnu jaraax yarwiga can kila sufyaanayn sufyaan ibnu cuyana wuxuu ka wariyaa sufyaan ibnu saciid athawrina wuxuu ka wariyaa laakiin haddii aan la nisbayno oo xadana sufyaan ama can sufyaan la yidhaahdo ninkuna uu kuufi yahay ardayguna arday reer kuufa uu yahay ama reer ciraaqa ah, waxaad iskaga dhaarataa inuu yahay sufyaan athawri amaa hadduu sufyaan la yidhahdo ninkuna xijaazi yahay reer madiine iyo reer maki iyo reer yaman iyo ay yihiin waxaad iska tiraahdaa inta badan waxaa weeye waa ibnu cuyayna wakiic baa ku yimid wakiic hadduu wax ka waranaya ibnu cuyayna wuu u nisbayn sufyaan ibnu cuyayn u dhihi wax lagu gartuu raacin hadduu laakiin sufyaan idlaaqo waa sheekhi weynaanu isku fiican la socda weeyo waa thawri sufyaan ibnu saciid ibnu surqata abu cabdillah imaam ahli kuufa can abi sacaaq asabici camr bn abdillah alhamdani can ilbaraa ibni caazibin qaala ma ra'aytu min dii limatin fii xullatin xamraa axsana min rasuuli illahi lahu shacarun yadribu mankibayhi baciidu maa bayna almankibayni lam yakun bilqasiiri walaa biawiil xadiidkan asaguna xadiidka hore buu la macno yahay ee bara riwaayo ka mida riwaayaadkiisii qaala bara wuxuu ibnu caazib maa ra'aytu ma arag min dii limma limma iyo jumma iyo wafara saddexdaasi wadu kala qaadaan saddexdaabay timaha u kala qaadaan limmadu ayaa wafrada u yar wafagu waa timaha bukulka ah intay timuhu yar taagan yihiin weli ay soo dhicin wey way baxeen korbay u yar dhaqaaqeen inay rogmadaan oy jabaan baa u dhiman markay timuhu yar taagan yihiin ay badanna yihiin ayaa wafrada la yidhahdaa wafra markay soo rogmadaan ay dhacaan dhagahana aysan soo gaarina limmaa la yidhahdaa hadday soo gudbaan oy garbaha gaarana jummaa la yidhahdaa wadaadana way cagsiyaan oo limaday badiyaan jumadana dhexdhexaadkay ka dhigaan aduna alwafra allima uma aljumma saasaa asalo loo badanya qaala wuxuu uhi saxaabigu maa ra'aytu ma arag min dii limmatin halab mid u saaxiiba tima dheer axad leh axad tima dheer leh oo fii xullatin xamraa ah, haddana isku joog guduudan qaba oo axsana ka wanaagsan axad tima dheer oo rag ah xaggana isku joog guduudan qaba oo nabi maxamed kaga quruxsan ma arag wey haddaad isku joog guduudan qaadato xaggana aad qurdanta hood seeman tahay oo tima aadan lahayn waa baab kale ma og tahay ee timo dheer baa laga hadlaaya iskujoogguduusanoo wada socda axsana ka quruxsanoo ka wanaagsan min rasuulilah rasuulka ilahi ma arag buur lahu subano wuxuu lahaa shacarun timo yadribu garaac oo ku dhaca mararka qaarkood mankibay garbihiisa gaadhaan garbahay gaadhi jireen waa markay dheeraadaan ay baxaan way ila nabigu sal l slam timihiisa maba gaabin jirin inuu cumro iyo xaj u gooyo mooye lama hayo nabi maxamed oo xiirta ama gaabsaday nabi maxamed oo timihiisa xiiray ama gaabiyey ilaa fii xajin aw cumratin lama hayo saas culmmadu xaqiijinaya marka hawshan oad la daba taagatin birta timaha ma fiicina faraha ka qaada nimana meeshood dhex joogtana iyagoo ah ilaahay ku kalifay oo nafba u geysay oo aroor kasta birun marar intaad aragtee baad bir la daba taagantihiin timaha hawsha iyadaha la iska ilaaliyo ayib maxaa yeele nabigu waa dhaqan oo ma ahayn tilmaan khawaarijna waa laga dhigay siimaahum taxliiq riwaayo kale siimaahumu tasbiidu marka timaha in la xiirto la mulkayso la seento la qurdado waba dhaqan ahlulbidac weeye dhan marka laga fiiriyo oo khawaarij baa lagu tilmaamay aaniyan subano oma badnay aalian cibaadaday baa noqon mararka qaarkood xiiradu soo maaha mar iltimaa la xirso marso cibaada maaha ilaahay dartii in loo xidho waa cibaadada nusuga lagu dhawaasho in litacdiimi sanamin aw litacdiimi sheekhin loo xidhana waa shirki iyo kufri diintaa lagaga bixi timal xeraa lagu gaalo mararka qaarkood marka hawsha hawl nusub ba gelaysa weeye marka waa in layska ilaaliyo ninka asagoo marka dhibanoo kuwan aan dhex joogno waxba aan dhaamin waxaa weeye wuu fasaxan yahay laakiin waxaan ka hadlaynaa ninku wuxuun hagaajin karaa timihiisa ha hagaajiyo saxaabiga nabiga asagoo basaasan u yimid nabi wuxuu ku yidhi tima hagaaje mayl oo dhaqoo shan le oo fir timaha nabigu xiir ma dhihin wuxuu saxaabi kale kuhi man kaana lahu shacarun falyukrimhu ninkii timo dheerla timaha ha hagaajiyo ha habeeyo ha la xira ma ah awshuu marka sidaas lahu shacarun buu nabigu laa yadribu garaaca mankibay garbihiisa soo gaadha baciidun ama wa kaana baciida maa bayna mankibayn waa inuu soo maray labadiisa garab buu nabigu way kala fogaayeen labada garab inta ka dhaxaysa nabigu waa kala fogaa baciid cariid mid kala durugsan buu ahaa ama kala fog buu ahaa maa bayna mankibayn labada garab inta ka dhaxaysa jidhka iyo muuqaalka udhexeeya labada garab waa kala fogaayeen wey lam yakun nabigu ma ahayn bilqasiiri mid gaaban walaa biawiil ay ilbaa'in dheer baxsanna ma ahayn wey oo dadka ka soocan riwaayaad baa yimaada aan xoog badnayn baa yimaado tilmaama cinda ibni sacad ku yimid bayhaqi fi dalaa'il ku yimaada oo tilmaamay nabigu hadduu dadka bini aadamka u dheer dhex taagan yahay isagaa ka dheeraa markay dadka ka dhaqaaqaanna citaalkiisa caaligahan baa loo arkahaya labaatan dhaadheer oo geedahan la istaago ayaga waxay u muuqanaya inay gaaban yihiin nabigu wuxuu u muuqanaya inuu ka madax taagan yahay kulligood markuu keligii taagan yahayna citaal dhaxaad baa lagu cabirahaya lagu qadanaya suubanaha markuu laakiin rag dhaadheer dhex taagan asagaa ka madax taagan culum waxay leeyihiin waxay ahayd karaamo ilaahay siiyo ninka raa'iga arkahaya indhihiisiibaa wuxuu u muuqanaya nabigu inuu ragga ka madax taagan yahay laakiin xaqiiqadu waa wax subunuhu inuu yahay dhexdhexaad nimankii la dheeraana way gaabanhayaan markay nabiga garab istaagaan riwaayaadkaasi way culammadu riwaaya soo arooray way biasaniid ku yimaan laakiin dacfi baa ku jira sanadkeeda ibnu sacd baa fi tabaqaad ku wariya xaafidkuna fatxulbaariga uu ku tilmaamaa inaysan sii xoog badnay xadaana muxamed ismaaciil albukhaari waa saaxibu saxiix tirmidi sheekhiisiba hadda ku soo noqday maxamed ismaaciil albukhaari abu cabdillah saaxibu saxiix qaala xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn alkuufi abu nucaym waa sheekhu albukhaari الفضل بن دكين باليدا قال وحوري حدثنا المسعودي ولين الحديث كان ضعيف لين الحديث مقعس عبد الرحمن بن عبد الله لو يقانا مسعودي ولقب كيسي مقعس هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وان فقيه وحافظ إلا أنه ولين الحديث حق ضعفي ضعفي حقو بدن حفظ اللي تي مراسيل بدن واليه هاي مركا هولاس كو ايديسان yahay مسعود مركا وسداس وي عن عثمان بن مسلم بن هرمز لفتركيسو وان صدوق في نفسه لكنه سيء الحفظ عثمان بن مسلم بن هرمز صدوق في دينه وعدالته إلا أن شرط الرواية لما شرط بقى أساس واحد العدالة riwaayadu labadaa shardi baa u waaweyn wixii kale waa iska tatimaad weeye meelo khaasna ku yimaada had iyo goorna aan joogto ahayn laakiin labada shardi had iyo goor joogtadaee lagaa raba fii kulli mara waa maxay waxaa weeye waa alcadaalatu waadabtu itisaalu sanadka iyo shuduudka iyo muxuu ahaaye howlahaasi waa abwaab ayagu gooni a weye laakiin shardiga labada laysku waafaqsan yahay ila niman baa ayagu itisaal ba aan shardi mararka qaarkood oo maraasiisha iska aqbalahay oo xataa mucdalaadka xujaysanaya oo munqaicaadka xujaysan oo axnaaf iyo maalikiye badan ah iyo maaaribo shuduudka muxadisiinta ayaga wax ku celeeya fuqahadu waxay odhanhayaan waa maxay fuqahadu iyo usuuliintu waxba kuma celeeyaan waa min baab waxay ku odhanhayaan waa tacadul alriwaayaat weeye iyo shawaahid meeshay kuleeyihi xufaaddu odhanhayaan waa cilla ay ka dhigahayaan labada asharle asaaska waa maxay al cadaalatu waalabdu shardu ra'yina waa maxay ra'yi goormaa la aqbalaa shardu قبول الرأي وما لم يخالف النصوص روح الرأي لا يماده iyo waxay ila tahay uu la yimaado iyo fiqhu la yimaado waan aqbalayna bi shart waahid wa maxay alla yukhalif an-nas ra'yu wa maqbul ma lam yukhalif an-nas فإذا خالف النصوص hada shard ra'yi ama shard riwaaya asaasiga labadaa wey alcadaala wdabط ninku hadduu wax sheego kir baa lagu dhihi mayn waxbuu la yimid wuxuu aayaddu macnahaasay tusaysaa xadiidka macnahaasaa ku jira xukumkaasaan ka fahmay kaa dhagaysan mayn waxa uu ka kac way lagula soo boodi maayo haddii nas iyo daliil iyo xukum sharci oo diida sawaban kaana min aayaatin aw min sunnatin aw min ijmaac aw qiyaasin jaliilin sariix nas daliil diida hadduusan jirin waa in la aqbalo maxaad ku diida haddii maxaad shayga ku diidaysaa marka sharط الra'yi waa anlaa yukhaalifa الsharca ama sharط الriwaaya asaasiga labadaa wixii kalena waa shuruud laazima ah laakiin meelo khaasa ku timaada dad khaasana ay ictibaariyaan fii bacض الأxwaal cuثmaan muslim hurms marka asagu waa saduuq fii diinihi min xayu اlcadaala laga hadlaya ama xagga dabdigiisii waa nin sayu اlxafdi ah mararka qaarkood waxaa laska yahay cuثmaan ibn cabdالlah hadda waxaa inoo qoran cumaan inuu muslim ibnu hurmus fii bacdi riwaayaat wuxuu ku iman cumaan ibnu cabdillaah ibnu hurmus baa lagu dhihi waa isla asaga can naafic bni jubayr mucim bni cadiy can cali bni abi aalib radi allahu tacaala canhu qaal cali wuxuu yidhi asaguna lam yakun الnabiyu nabigu ma ahayn biawiili axad dheer ma ahayn nin aad u dheer ma ahayn walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn axad gaabanna ma ahayn saslu kafayn shanana bacdunusakh baa qoraya oo wakaana markaa kuu qadanan hade wakaanaad iska qadanaa shana bay noqon shatnu kafaynna wahuwaad qadaran hade aday kuu taalla hawlihiinni waad garanaysa ajrumigiinni idiga idin taallaaye shatnu lkafayni sacaba adag cumaacumaha iyo gacmihiisu nabigu waa adkaayeen shatnigu waa alkhilab kakanaan weeye gacan jilicsan ood moodo muxuu ahaay in lasku matajanaya meesha ma oolin weeye fara dhudhubanoo sakaraad oo qalqaloocana mayna gacan xooganoo gacan rageeda nabiga ku taallo waxa laga hadlay waxay leeyihiin waa xagga awoodda ee taabashadeedu waxay ahayd alyana min alarnadi min alxariiri gacan dabacsan oon xaraf lahayn oo naxariis badan buu nabigu lahaa laakiin waxaa la qabto bir ku qabatay wey bir inay ku qabatay inay gacan ku hayso waad ka raashikanaysaa marka waa laga agga awooda iyo tamarta alla geliya baa laga hadlaya ama agga taabashada kore iyo ganka way dabacsan riwaayadda cad baana macnaha ku yimid wa kaana wuxuu ahaa shatna alkafayni mid sacaba adag ama sacaba xoogan cududiisu way xooganeed weeye adankiisa gacmeed baa lagacumta laga laya gacmaha sacabka kafaynku waa intan kafaynku cumaacumta wixii ka rogan baa kafayn la yada ayib asalna waa baabacada tan wax lagu qabto baa loo jeedaa tan ayadoo raaxa la yaadaa ee intaa wixii ka roganoo dhan baa kaf ah kafku waa intaas maacunta wixii ka rogan baa kaf ah macal faraha macal sacabka weeye iyo walqadamayn labada adin adinka dhulka la dhigan nabigu waa xooganaa weeye dakhmu ra'si nabigu waa madax weynaa madaxa weyn caqli baa ku daalay iyo fahmu madax weyn caqli iyo fahmaa laga dayaa baa leeyahy madax dhuubanna oo yarna maangaabnibaa laga dayaa laakiin waxaad arkaysaa mid madax weyn oo dabaal oo doqon iyo mid madax yaroo caaqiloo daki oo fadnaad arkaysa waxaasi waa xaaladaha isbedelaya laakiin aqlabka laga hadlaya madaxa weyn inta badan matwarba wax badan saaran yahay inta badan rasaano iyo deganaansho iyo dulqaad iyo kafiirsi baa madaxa weyn ku jira madaxa yarna waxaa weeye inta badan ismadaxmadarahaya <laughs> howlahaas eh, marka khilqigiisii baa nabiga laga hadlaya dakmu ra'si madaxiisu nabigu waa weynaa madax weyn ayuu lahaa waana quruxade madaxa weyn madaxa qurux buu noqonaya dakmu lkaraadiis waa jamcu kurduus kurduusku waa rugaga waxa inagu naqaano xubnaha meelaha iskugu yimaadaan umaacumta halkan iyo meelahan kala baxaya lowyaha iyo aanqawyada iyo mafaasisha meesha xubnuhu kala baxaan ayaa kurduuska la yihahdaa xubin kastoy laba lafood kugu yimaadaan u kala tagaan cududii waxu kala baxaya dhudhunka adinka hoosiiya waxu kala baxaya dhudhunkii cududii iyo jiqlkii baa ku kala baxaya xumaanxumtii iyo jiqlkiibaa waxu kala baxaya haddana muxuu dhudhunkii meelahan kalagoysyada ah kalagoysyada ama rugaga u taqaanaan baa yaa kurduuska la yahdaa marka waa maxay waa xubna waaweynaa marka la soo gaabiyo dakhmulkaraadiis axad xubna waaweyn buu nabigu ahaa wey xubnihiisa waaweynaa simaha bawdyadu sintay gasha simo weynaa nabigu waa bawdyo weynaa lawyaha adimada hoose gacmaha garbaha xubna waaweyn buu lahaa wey haday gacantaadu weyn tahay meeshay gelaysana ay yar tahay foolxumay noqon waxbaa isgara maraya xubnihii iyo cududdii iyo awooddii jidhka waa inay meelahay gelahayaan ay noqoto meel weyn oo xoogan oo xubinkaa qaadi karta xuganka ka rogmanhaya iyo ka soo galahayaba u qaybsami karta haddii kale waxaa weeye wax foolxun bay noqon wixii baa isku miisaaman dakhmu lkaraadiis karaadiis waa jamcu kurduus kurduuskana waa mifsalka xubnaha meesha ku kala baxaan wey marka ama rugaga dheh ama kala goysyada dheh ama xubna waaweyn dheh macnahaasaa loo jeedaa awiilu masruba masruba masrubadu waa timaha timaha halka ka bilowdae laabta mare ee ilaa ah, xudunta tagaa la yahdaa dadka shaashka leh haddaad kulligaa wada shaash noqoto oo wixii o dhan un wada timo noqoto foolxumo wey laakiin nabigu timo dhuban buu lahaa oo halkaa mara bartanka ilaa xudunta taga waa qurux anas isagu wuxuu odhan jiray nabigu markii la e, qalay ee xigmada laga buuxiyey ilaa laba goro nabigu waa kii la jeexay malagu meeshuu ka jeexay ee uu ka dilaacashay ee ilaa xudunta ahayd bay tima ka soo baxeen liidima ah liilan tima ah ayaa ka soo baxay oo asturahayay dilaacii asturayay quruxna ahaa jidhka intiis kale marka waa bannaanaa shafkan kore oo nabigu tuma uu ku lahaa iyo garbaha intan kale waa bannaayeen marka waa qurux laakiin haddaad kulligaaba waa noqoto shaash aarun baad noqon uun <laughs> libaax socdan baad noqon marka masradu waa middaa wey dadka qaarkood baa intay soo baxdeen meeshan laabxushada ku baaba'daa dadna laabxushada intay ka bilaabatoy xudunta tagtaa inay hoos u gudubtana waa laga yaabaa marka laakiin ta nabigu way dheereed wey halkanta ka bilaabatay socoto wey ilaa ay tagto xudunta way dheeray marka taasu taasna qurux weeye dawiilu masruba timaha laabta mid ay dheer yihiin baa timo dheeroo iyuu nabigu laabta ku lahaa masrubadu midaasaa loo jeedaa waa liilan timaa oo xabadka iyo ilaa xudunta taga loo jeedaa idaa masha nabigu markuu socdo takafa'a dhulkuu goosan jiray ama horay socotu lahaa takafu'an horebaxyu lahaaba nabiga hore socotuu lahaa baa loo jeedaa tan xadiidkana kuu fasira kaannama waxaad moodaa yanxatu nabigu inuu ka daadagahayo ka dhaadhacahayo min sababin meel hoosaysa malka iyo jir inuu ka dhaadhici ruuxu markuu meel ka dhaadhaci hore u socdaa tilaabiisuna hore u boodaa idan marka ruux meel hoos ka dhaadhici buu nabigu u laxaatan jiray dhulkuna u goosan jiray una socon jiray weye kaanama yanxatu nabigu inuu ka hooban ama ka daadegi ama ka dhaadhici baad moodaa min sababin ay min makaanin munxadirin meel hoosaysa ama degaan dega lam ara ma arag buui saxaabigu qablahu hortii iyo walaa bacdahu nabiga gadaashiintii la oofsaday kadib milahu ruux lamid ah siduu rabbi u abuuray siduu rabbi u abuuray axad lamida ma arag buui marka sidaas <clears throat> sidaas wey xadiidkana marka asagu wuxuu ku daray inta hore inoogu daray shatnulkafayn saxaabiyiisu ama adimada gacmeed nabigu miday xoogan yihiin buu ahaa iyo wlqadamayn adimada lugeedna waa xooganaa dakhmu ra'si nabigu madaxiisu waa weynaa madax weyn oo ilaahay caqli iyo cilmi geliye buu lahaa dakhmu karaadiis xubna waaweyn ama ayuu nabigu ahaa <clears throat> karaadiisku xataa basa ma ahay culumadu leeyihiin xubna kala goyshada basiya xataa xubinka iyo hilibka saranba waa xooganaa weyn waa weynaaye awiilu masra buu ku daray isaguna xadiidkan dambe amaa intan dambe ah idaa mashaa takafa'a takafu'an waa tafsiir liriwaayati saabiqa riwaayadka aan soo marray kaana idaa mashaa yatakafa'u bay riwaayadan dambe aad u caddaysay kaannamaa yanxatu min sababin min sababin cafwan lam ara qablahu walaa bacdahu milah qaabkoo rabbi u abuuray axad lamida ma jirin akhlaaqda iyo cilmiga iyo xilmigu rabbi siiyeyna axad lamida ma jirin ilaahay axad uu doortay buu ahaa waxaan la doonahayaa in lagu daydo fi saraai waraai wdaraa nabiga in lagu dayda la doonaya wa min haraa'ib iqtidaai binabi sal slam waxaa ka mida alimaam axmed bin xambal waagii la garaacahayey ee la dhibahayey fitnatu khalqi qur'aan ay soo baxday ayuu ka cararay waafiq buu mar ka cararay axmed ka dhuntay ardaygiis ibraahim mahani anaysaaburi la odhan jiray gurigiisiibuu ku dhuntay waa la goobay waa la raadiyey saddex beri markay u dhammaatay iyo wuxuu axmed ku yidhi ibnu hani ow meel kaloon ku dhuuntay iisoo raadi wuxuu idhi axmedow haddaad baxo waa lagu arki waa lagu qabaan kadibna waa lagu dili ee iska joog gurigu waa ku qaado anaa ku ilaalin asna axaadii bu raba inuu ka yeedsado intaas axaadii khaas bu raba inuu ka yeedhsado imaamku waa dhiman doonaa ama waa la dili karaa wuxuu raba in wax kala hadho wuxuu yidhi hawshaasi waa laazim maanta inaan kaa wareegay meel kaloon ku dhuunto ba dadka ahalka iyo saaxiibada iga soo raadi ardaygu uu baxay guri kaluu soo dondoonay iyo luuquu sheekha ka bixiyo guribuu soo helay kadib buu i axmed guri baan soo helay laakiin maxaad iiga tegin maxaana dhiboo jira wuxuu waxaa laazima nabiga inaan ku dayda fii daraa'ihi wa saraa'ihi nabigu makasa fii kaari xira talaata ayaam uma taxawala buu nabiga isagoo la baacsan oo la caydhsanhayo oo geel iyo boqol halaad madaxiisa laga dhiga isaga iyo saaxiibkii abubakar ayuu nabigu saddex beri kadib ka baxay aaru xira anuguna saddex beri kadib waa inaan ka bax bu godkan aan ku jiro oon god kala galo marka nabigu waa inaan ku daydab fii saraa'ihi wa daraa'ihi marka waa min qaraa'ib alitisaal bir rasuul ba sal sl wa ina ku anfici aad bay ku anfacaysaa nabiga haddaad ku daydo inaad si kasta ugu dayato xilliga aad faraxsantahay aad naalle aad duunaya rayrayn ku jirta iyo barwaaqiya bayaaxow iyo xilliga xaaladdu kugu adag tahay jiq kugu noqotaba haddaad nabiga ku dayato waad ku badbaadaysa khayr wey xadana sufyaan wakiic qaala xadana abi can اlmascuudiy bihada اlisnaad naxwahu bimacnaah sufyaan bnu wakiic waa nin daciifa waana shaykhu tirmidi wabnu maaja shaykhu tirmidi wabni maaja lam yarwi canhu ila bnu maaja watirmidi sikadaan ka hadlaynaa ragga sikada marka laga hadlaayo labadaa sheekhun baa wax ka wariya ibnu maaja iyo tirmidi ama bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo abu daawuud arbacada kale waxba kama wariyaan waa nin daciifa ah. nin qiimo badan oo cadli u ahaa oo weliba xaafid ah laakiin dhibkiisu wuxuu ahaa nin waraaqiisa ah waraaqu ardaygii karaanigiisa ayaga axaadiia u qori jiray ayaa axaadiiiisa kuwa ahaynbu ku dari jiray ila ninku muxadidka waxaa laga rabaa hadduu xaafidi axaadiista xifdiya uu qabto uu xifdu sadrin ku shaqaysana waa inuu mudaakareeyo muraajaceeyo axaadiistoo xifdiyana uu markii loo baahdo uu sideed u keeni karo hadduu yahay nimaan ictimaadin maskaxdiisa oo kitaab wax ku qorto wax diiwaangashadana buugga iyo kitaabka diiwaanka waa inuu ilaaliyo haddaad hebel iskaga dhiibto hebel waxbuu ku dari karaa hadduu kitaabkaadu kitaab noqdo iska wareego kolba nin uu qaado oo arday kasta iskaga dhiibto waxba lagaa warin maayo leanna waxaa dhici karta in axaadiitaadii kuwa ahayn meesha lagu daro oo intii kii la tiro lagugu daro marka ninkan sufyaan bn wakiica ah ee imaamka ah waxaa lagu aafeeyey ardaygiisa waraaqa ah ee axaadiista u yeehin jira u qori jira karaanigiisa ah yay xufaaddu waxay ogaadeen inuu ku daro axaadiista sufyaan bn wakiic axaadiitan ahayn markaasaa looga nasiixba ardaygaana wuu nin aafiya iska wareeji kitaabkaana martaba ha u dhiibin waxba sheegi maysaa waa loo naseexeeyey wuu diiday faturika xadiiuhu dee laguu naseexeeye oo war xadiidka nabi maxamed ilaali oo diiwaankaada ilaasho oo asalkaad wax ku qoratay xifda oo dhowr lagaa kari waaye lagagana naseexeeyey wiilkan wuu aafaysan iska ilaaligo lagu kari waaye maxaa lagaa sugi axaadiista nabi maxamed baad ku ciyaara adiga waa in istilaal lagu saaro adaa lagu xidhahayaa warku waa kooban si diinta u badbaado xadaana sufyaan wakiic qaala xadaana abi aabbihii baa nin qiimo badana wakiic bnu jaraax odaygii wakiicu jaraax imaamka ah wiilu dhalay wey odayg haddana soo maray smayn athori ardaygiisa ah wiilu dhalay wey aabbihii xataa asaga aabbihii maliix waa nin raawi wax wariyo wey wakiic ibnu jaraax jaraax ibnu maliix asna waa nin raawi wax wariyo saduuq ah odayga awowga waa saduuq wiilku waa xaafid jabal ah midka awowga loo yahay waa sakaraad asagu reer saa isu daba taagan weeye oo wada qiimo badan can ilmascuudiyi bhada snaadi mascuudi haddaan marina abdlaahi afan abdiamaan bn abdlah almascuudi had aan soo marina sanadkiisi wey naxwu naxw xadiii saabiq xadiika hadda aan soo marina ku wari bimacnaahu laa bialfaabihi yani waa hawlihii tirmidi uu bilaabay oo waxbuu kala duwahaya xadiidka hadda aan soo maray isla sanadkii mascuudi can cumaan ibni muslim can naafic bni jubayr can caliy sidaasuu ujeedaa sanadku sidaasuu u socdaa wey wixii intaa ka dambeeya mascuudu waa darmi waa laisku darmaday weeye naxwan ay xadiidkaadoo kale xadiid u dhow bimacnaahu ay bimacna alxadiid laa bialfaadihi alfaadii meesha ku timid aynu soo marray ma ahe laakiin alfaad ku macno dhow baan xadiidkanka ku warinaa marka eh, eh, inahaasi waa ina kamida marka nabi sal slam qaabku rabbi u abuuray subxaana wa tacaala eh, iyo muuqaalkiisii iyo midabkiisii iyo timihiisa weeye maadaama uu kitaabku bilowyaen bal intaan maanta aynu ku dayno insha allahu tacala hada bilahi towfiiq